weeye filfitri ciidulfitriga iyo waladxaa ciiduladxada alcawaatiqa gabdhaha dhallinyarada cawaatiq waa jamcu caatiqin waana gabadha dhallinyarada marka ugu horrayday qaangaarto wey gabadha marka ugu horrayday qaangaarto ayaa la yidhahdaa caatiqa gabdhahaas marka dhallinyarada asal carabta guryahooday joogaan ma soo baxaan sida qaalibka markii la guursadaa la wareejiyaa marka gabdhahaas maalinta ciidda meesha muslimiintu ku ciidaayaan inaan u soo bixinno sidaasaa nabiguna amray tiri ummu cadiya radia allahu canha taasna waxay ku tusaydaa maalinta ciidda muslimiintoo dhan inay isku soo baxaan ayaa la rabaa waana sababka keenay in masjidka nabigu uusan ku tukan ciidda nabigu ciidda masaajidka kuma tukan jirin ee wuxuu ku tukan jiray meel musalle la yidhaaho bannaan maxaa masjidku ma qaado dadka mar haddii la yidhaha dadkii o dhan ay isku yimaadeen qaar aan masjidkii soo gelaynaaba ku jiraba oo gabdhihii caadada qabay ka mid marka maalinkaas waxaa la rabaa shicaar in la muujiyo muslimiintu dhammaan isku soo baxaan alcawaatiqa gabdhaha dhallinyarada walxuyada iyo gabdhaha caadada qaba xataa gabdhaha caadada qaboon tukayn inaan soo bixinaan nabiguna amrayta maalinkaas waa inay yimaadaan meesha ciidda lagu tukana oo ducada ay waxa weeyaan ka qayb galaan oo shicaarkaas weyn iyo isku soo baxa muslimiinta ay ka qayb galaan iyo wadawaati alkhuduur kuwa maqbiyooyinkaa dawaati alkhuduur khuduur waa jamcu khidrin khidrigana wuxuu weeye khidru waxa weeye qolka ayaa qayb yar maro lagu xidhaa meel yara maro lagu sii xidhaa meeshaasaa gabadhaasu ku jirtaa gabar maqbiyo ah la yidhaha halkaasay ku jirtaa oo qolkaas yarkaa ah oo aysan ka soo baxayn kuwaas xataa inaan soo bixino maalinta ciidda saasaa nabiguna amray sal allahu calah wasalam gabdhaha kuwa caadada qaba kuwa maqbiyooyinka ee qolalka yararkaa ku jiri jiray dhammaan inaan soo bixinno fa ama alxuyadu gabdhaha oo caadada qaba fayactasilna salaata salaadda waa ka fogaanayaan iyagu tukamaayaan iyagu tukamayaan wayashadna alkhayra khayrkaay xaadirayaan iyo wa dacwata almuslimiina muslimiinta ducadooda baryadaas muslimiinta iyo khayrkaas ayay ka soo qaybgelayaan maahan ayagu tukamayaan ma tukanayaan fayactazilna salaata riwaayadaha sidaas riwaayadda muslimkaa sidaas lafdiga saxiixbukhaariga waxa weeye fayactazilna musallaahum way ka fogaanayaan meesha muslimiintu ku tukanayaan musallaha waxaa la idhaha meesha maalinta ciidda lagu tukado meeshaasaa la magaceeda musalla nabigu marka wuxuu yidhi lafdigaas bukhaariga fayactazilna musallaahum musallaha waa ay ka fogaanayaan gabadha gabdhaha caadada qaba musalluhu masjid maahan waa meel maalinta ciiddaa lagu tukado saas darteed ay jumhuurtu waxay yidhahdeen ka fogaanshadaas waajib maahane waa sunnu maxaa yl masjid maaha laakiin waxay muxadisiinta qaar badan oo ka midu ka qaateen maadaama la yidhi gabdhihii caadada qabay musallaha waa inay ka fogaadaan musalluhuna masjid ma gaadhsiisna xagga xurmada inay soo galaan inay xaaraam tahay ka qaatay masjid inay soo galaan gabdhihii xaadada qabay oo ay fadhiistaan gabadha haddaan dhiig ka socon masjidka inay inta dhex marto ama alaabtaallay ka soo qaadato waa u bannaanta laakiin inay dhex masjidka inay xaaraam tahay xadiidkaanay ka qaatay oo waxay yidhaahdeen musallaha waa ka xurmo yar yahay masjidka oo masjid maaha maalinta ciiddaa lagu tukado masjidkoo shanta waqti lagu tukado oo masjid ah waa ka xurmo weyn maadaama uu ka xurmo weyn yahay haddii la yidhi musallihii ka fogaadeen masjidka inay ka fogaanayaan waa min baabi alwlaa wa axra saasay masjid inay ka fogaanayaan waa ka sii caddaan badantay yidhah fayactazilna waxay ka fogaanayaan asalaata salaada ahlcilmiga gabana waxay dhahdeen maya musallaha waxaaba loola jeedaa salaada ha ka fogaadeen ilaa iyagu tukamayaane qaarna sidaasay u fasireen wayashadna waxay xaadirayaan alkhayra khayrka iyo wadacwat almuslimiina muslimiinta ducadooda qultu waxaan idhiyay tiri umucadiya fiiriya bal xadiidkaas umucadiya waxaan idhiyay tiri yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ixdaana mid naga mid ah laa yakuunu lahaa jalbaabun jalbaab u sugnaama gabdhaha waxaa jirta gabadh aan jalbaab lahayn gabdhihiina dhammaan ha la soo bixiyaad amartay maxaa la samayn qaala nabi wuxuu uhi litulbishaa ha u labisto ukhtuhaa gabadha kaleoo walaasheedoo muslimadda ah oo labada jalbaab haysataa mid ha caariyeydo oo ha tidhahdo midkaan ku soo tuko ciidda Ah, litulbisaa ha u labisto ha u gelido ukhtuha walaasheed min jalbaabaha jalbaabkeeda fiiriya dharka gabadhu ay guriga ku joogto iyo jalbaabka waa kala duway hayla gabadh kastoo guriga joogta dharay ku joogtaa sooma laakiin bixid markii nabigu yidhaah la soo bixiyo su-aalaati waxaa la yidhi qaaran jalbaab lahayn nabigu ma dhihin haddaysan lahayn ha iska soo baxo daydan weyday a ruqsi ha soo baxdo ma dhihin ee wuxuu idhaha soo cariysa midda kaleo walaasheeda muslimaddaa ee laba oo ha soo cariyo taas waxay ku tusaydaa gabadha muslimadee gurigeeda markay ka baxaydo ma bannaana inay baxdo iyadoon jalbaab wadin gabadhii muslimadoo baxayda xataa masjidka day aadeen iska daa meel kale waxaa xaaraamkaa inay soo baxdo iyadoon jalbaab wadan jalbaabkuna waa ka duwan yahay guryihii guri dharkii guriga lagu joogay ila kaas way haysatay gabadha rawaahu lbukhaariyo xadiidka wariyey raqamka saddex boqol labaatan wa muslimunaa wariyey raqamka sideed boqol iyo sagaashan wa lafdu limuslimin lafdigan muslim u sugnaaday walcawaatiq jamcu caatiqin weeye wahiya caatiqaduna ashaabatu waa gabadha dhallinyarada ah awala adlada meesha waa kordhigee darfu makaannimay ku nasbisanta wahiya caatiqadu ashaabatu waa gabadha dhallinyarada ah awala maa waktiga ugu horeeyo tudriku ay qaangaarto waktiga ugu horeeyo qaangaarto gabadhu markaasaa waqiila waxaa la dhihiya caatiqadu allatii waa gabadha lam tabin aan ka soocmin min waalidayha labadeedi waalid waa gabadha qaan gaartay oon labadeedi waalid ka socmin labada waalid la nool walam tusawaj oo aan weli la guurin waa gabadhaan weli la guurin oo weli labadeeda waalid la nool oo inan ah. taas way caatiqadu walxaal qad adrakad ay qaan gaarteen waa gabar aan qaangaartay oo washaabad ay shaabad eh, noqoto dhallinyaro noqotay wa tujmacu waxaa lagu jamciya caatiqada calaal cutaqi iyo walcawaatiqi labada waa lagu jamciya labadu waa laba jamac xadiidkan axkaamta laga qaadanaa wax ka mid a fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana almar'ata haweenayda albaaliqata qaangaarkaa laa takhruju kama bixi karto min beytiha gurigeeda cinda alxaajati baahida agteeda ilaa muxtajibatan xaalay mid xijaaban maahani iyadoo xijaaban maanay si kale uma soo bixi karto mutajalbibatan mutajalbibatan oo jalbaab wadata biljalbaabi jalbaabka asharciyi ee sharciga loo nisbeeyey mutajalbibatan ayadoo ku daboolan biljalbaabi sharciyi jalbaabka sharciga loo nisbeeyey liannahu shaaniya low kaana khuruujuha bixitaankeedu hayra mutajalbibatin ayadoo jalbaab wadan jaa mid bannaan hadduu ahaa lahaa laabaaxahu nabiyu nabiga u bannay lahaa sal اllahu calayh wasalam lifaaqidiljalbaab gabadha jalbaabka weyday taasu u bannay lahaa hadduu qof u bannaan yahay gabarh u bannaan yahay liannahu shaaniye low kaana hadduu ahaa lahaa khuruujuha bixitaankeeda mutajalbibatin xaalaysan jalbaab wadan jaa mid bannaan hadduu ahaa lahaa laabaaxahu bixitaanka annabiyu nabiga u banay lahaa sala allahu calayh wasalam lifaaqidati ljalbaabi gabadha jalbaabka weyday oo aan haysan nabigu midii weyday xataa uma ogolaan midii weyday uma ogolaan falamaa lam yubix markuusan u bannayn lahaa gabadhii jalbaabka weyday annabiyu nabigu sala allahu calayh an takhruja inay baxdo hayra mutajalbibatin ayadoon jilbaab wadan wa arshada markuu nabigu ku hanuuniyey markuu nabigu ku hanuuniyey ilayhaa gabadha an tastaciira inay ka caariyaysato min ukhtihaa walaasheed jalbaaban dalla wuxuu tusay daalika irshaadka nabiga talada nabigu waxay tusay amarka nabiga calaa annahaa gabadha laa yubaaxu lahaa loo bannayn maa alkhuruuju bixitaan hayra mutajalbibatin xalaysan jalbaab wadan iyadoon jalbaab wadan loo looma banneeyo inay baxdo mana u bannaana alxadiiu alaaثuun hadaa maxalu warawa bnu xibbaan ibnu xibbaan wuxuu ka wari can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu calayh wasalam laysa linisaa'i dumarka uma sugnaan wasadu dariiq jidka dhexbartankiisa jidka dhexbartankiisa inay maraan dumarka uma bannaana waddada raggu marayo inay jidka dhexbartankiisa maraan uma bannaano sababtuna waxay tahay waxaa la diidayaa ragga waddada mara iyo ayagu inay istaabtaan ama isdhex galaanoo meesha ikhtilaad uu ka yimaado meesha in ikhtilaad ka yimaado taasaa la diidaya ikhtilaad inuu ka yimaado oo gacantay isku dhufanayan day rabaan ama garabka isku dhufanayaan way isdhex gelayaan waxaa la diidayaa marka ikhtilaad ama isdhexgal marka wadada hadii ra ku socdo gabadha waxaa la rabaa dhinac inay ka marto oysan garabka ku dhufan rawaahu xadiidka ibnu xibbaana ku wariyey fii saxiixi raqamka shan kun lix boqol soddon iyo lix tarqiimka daaru ta'siil wey qaala alimaam ibnu xibbaan wuxuu yidhi raximahullah qowluhu nebiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo uu nabigu laysa linnisaa'i dumarka uma sugnaanin wasadu dariiqi jidka dhexdiisa lafdatu ikhbaarin lafdigan waa lafdi oo khabar ku socda xagga siiqada muraaduha lafdadaas macnaha loola jeedaana azajru waa reebid can shayin shay ayaa laga reebaa dumarka shaygoo mudmarin lagu qariyey fiihi lafdiga dhexdiisa wa huwa shayga laga reebaa dumarka wa huwa shayga la reebayaa mumaasatu nisaa waa dumarku inay taabtaan arrijaala ragga filmashi socodka dhexdiisa ay ku taabtaan shayga la reebaya waa shaygaas wa huwa shayga la reebayaa mumaasatu nisaa waa dumarku inay taabtaan alrijaala ragga filmashi socodka ay ku taabtaan id cilladu waxay tahay wasatu dariiqi jidka dhexbartankiisa alqaalibu sida ku badan calarijaali ragga suluukuhu waa inay qaadaan sida badan rag waddada dhexdeeday maraan haddii marka gabadhiina qaaddo waa istaabanaya walwaajibu shayga waajibka kuwa cala nisaai dumarka an yatakhallalna waa inay maraan aljawaaniba dhinacyaalka dhinacyaalka waa inay maraan xadara maa shay cabsi laga cabsanaa yutawaqacu laga shinsanaa min mumaasatihim taabashadooda ay raggu taabtaan iyohuna dumarka waajib waxaa dumarkii ka ah inay dhinacyada maraan walwaajibu shayga waajibka kuwa cala nisaai dumarka an yatakhallana waa inay maraan aljawaaniba dhinacyaalka xadara maa shay digtooni laga digtoon yahay darteed yutawaqacu yutawaqacu laga cabsanaa oo min mamaasatihim raggu inay taabtaan ah iyaahuna dumarka waqad tarajama ibnu xibbaan wuxuu u tarjamaysay lihaada alxadiii dikru zajri uu yidhi in reebid in la sheego can an tamshiya almar'atu haweenaydu inay socotaan laga reebaa fii xaajatiha danteeda ay u socoto fii wasati ariiqi jidka dhexdiisa xadiidkan wuxuu u baabaysta ibnu xibbaan wuxuu ka hadlaa dumarka in laga reebo markay dantooda u baxayaan inay wadada dhexbartankeeda maraan dikru zajri uu yidhi reebidda baabkeedii wey dikru zajri reebidda in la sheego can an tamshiya almaratu haweenaydu inay socotaa laga reebaa fii xaajatiha danteeda markay u socoto fii wasati ariiqi dhex jidka dhex bartankiisa inay socoto kaasaa laga reeba alxadiiu alxaadi waalaauuna xadiiska soddon iyo koobeeya haadaa maxalu warawa albukhaariyu wa muslimu can abi hurayrata radia allaahu canh ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma ahan limra'atin haweeney tu'minu rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe tusaafiru masiirata yowmin an tusaafira inay safarto masiirata yowmin wa leylatin habeen iyo maalin intii loo socdo ilaa maca dii maxramin maxram inay la jirto maahane calayhaa ayada maxram ka ah xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen nabiguna wuxuu ku sheegay sala allahu calayh gabar ilaahay iyo qiyaamo rumaysan xalaal uma ahan inay aaddo meel xataa hal maalin iyo hal habeen loo socdo rati raran halkan haddii laga wado afgooye afgooye xataa habeen iyo maalin waxaa dhici karta inuu usii socdo waxaa lagu miisaama socodkana waa rati raran rati raran qof wadaa lagu miisaama socod markaad qof socda xataa laguma miisaamo ma garat marka haddii la waa soddon kilomitr ratiga raran maalinkii gelin wuxuu soconaa han iyo toban kilomitr galabtii haddii la raran han iyo toban adugu maalinkiiu socona intoo kale ku dar marka lixdan kilomitr camal intaasay noqona habeen iyo maalin haddii xataa la wado habeen iyo maalin ka dhan haddii si caadiya la yidhahdana waaba habeen iyo maalinku afgooyaba ku dhammaanaya alaa kulli xaal nabigu wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam xataa maalin gelinkeed intii loo socdo inay gabar u safartaa uma banaana waa maalin gelinkeed ogow iska da habeen iyo maalin xadiidkaanaabal xadiid kale wuxuu leeyahay gelin intii loo socdo uma banaano gabar ilaah iyo qiyaamo rumaysan inay aado ayadoon zawjkeedii la socon ama maxramkeedii maxram waxaa la yidhahdaa gabadha ninka aan guur marnaba u qaban karin sida aabbaheed wiilkay dhashay walaalkeed adeerkeed abtigeed waa dadka noocaas wiilkay habaryar u tahay wiilkay eedada u tahay kuwaas wey waa qof aan marnaba guur u qaban karin aan maxram leedahay si kale uma safri karto gabadh ilaah iyo qiyaamo rumaysa ilaah iyo qiyaamo rumaysa waxaa loogu adkaynaya macnaha waxaa xuduudda ilaahay ilaalinaya qof og inuu dhimanayo la soo bixinayo rabulcalamina la xisaabtamayo oo uu weydiin doono wuxuu amray iyo wuxuu ka reebay uu kula xisaabtamayo qofkaasa axkaamta ilaahay ilaaliya marka sidaasa loogu adkeey axaadiista gabal waxaa ku soo arooray saddex maalin gabalna laba maalin gabalna habeen iyo maalin gabalna gelin gabalna waxaa ku soo arooray safarba sidaas darteeda imaamu nawowi raximah llah sharxa saxmuslm wuxuu leeyahay xukunku ku xihany midka mutlaqaahu ku xihany oo ibni cabbaas sideedaba wax la dhihi karo safar gabar ilaahi iyo qiyaamo rumaysan xalaal umaaha haddaan la socon nin ilaahay iyo qiyaamo rumaysana uma banaano inuu u diro oo yidha orod iska saf ah. uma banaano xajka so rugni min arkaan islaam maahan xaaraanay ka tahay gabadhu inay aado maxram la-aan xaaraan qacanay ka tahay haddaysan maxram haysan ma awoodda ha iska dayo safarka maba awooddaba haddaysan maxram heli karin ilaahayba kuma kallifin ah. ma awoodda maantana waxa weeyaan qaaradahay ay ka ganacsadaan afar iy labaatan saay saaran yihiin bal waxa weeyaan diinxumadii waxay gaarsiiday in lagu xamaali tago xajkaan u socdaa ama cumraan u socdaa oo wiilal iyo gabdho aan wax shaqo isku lahayn waxay leeyihin maxramaan isku na ah, isku na ah, afar gabdhoodoo tahriibaysa ayaa wiilka lacagta ka bixinay ah, markaas leedaa aniga waxaad tiraa waa ku qaban tanna waxaad tiraa wayla dhalat midaan xoogaa waa daweynta waa hooyadayda midaana waxaa tira waa habaryartayda saas lagu wa markaasa bal fiiri faasiqnimada afartaas gabdheeda xaaraanta ku safrayda xaaraantaas isaga u fududaynaya ilahay weynaan wuxuu leey walaa tacaawanu cala alimi walcudwaan waar dembiga ha isku gacan siinina waxaasoo dembigu ka shaqayna ma yaqaan qolada oo waxa weya xafiisyada laho dadka tiidyada u gooya qoladaas isku qalqaalinayaan oo iyaguna baktiga cunayaal ah dadka saas u shaqaynaa waa bakti cunayaal ah. wiiliy wiiliya gabadh ajnabi kala ay leeyihin waxaad tidhahdaan hooyaan isku nig xaaskaygii wey ah. diyaaradda dhexdeeda arka iyago asagoo hadba mid afka ku midaay ah. adu waxaad ii ahe xaaskaygi mi maxaad iigu qoray ha ha middaa ku korda adiga magacaaga muxuu ahaa ha magacaaga muxuu ahaa heble hebel ha heble hebel heble hebel oo ku wardina hadda wuxuu hooyaday wey inuu yidhaha raba hadeerula magaci weydiino saasaa la iskula soo dara waxaas dadaa inta lacag ka qaatanay cunayaan ay leeyihin aniga dhib male tigidyadaan jara anugu xalaal aan ka shaqaysta le ah. kaasuna lacagu ku qaadanay gabadhaasuna lacag inay kusoo shaqayday rabta waxaasaa laga shaqayna hmm. qof kastoo xaaraan cunay oo xoolo xaaraana saas lagu sheegayo cunayna jirkiisa naara cuni doonta duusan rabbi uga toobadkeenin amaan ilaahay iska cafi rawaahu xadiidka ilbukhaari waa wariyey kun iyo sideed boqol iyo kun iyo sideetan isdeed wey kun sideetan isdeed muslimna wuxuu ku wariyey kun saddex boqol soddon iyo sagaal wa lafdu limuslimiin xadiidkan xukunka laga qaadanaa fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu reebid alakiidu oo la adkeeyey wazajru reebid ashadiidu oo daran can safari lbaaliqati gabar qaangaara inay safarto ayaa layska reebay biduuni zawjin ayadoon zawjkeedii la socon ow maxramin amaan maxramkii la socon saddexaa la ogolya saddexaa la ogol yahay inay safraan ayagoon maxram la socon gabadha waddan gaala ka soo hijroonaysa go-aan ku gaartay inay waddan gaalo ka tagto oy waddan muslimiin tagto maxram hadday weydo waxay soo hijroonaydaa maxram la-aan hayla dhex joogidiisa ka oo ay cilmigu sheegeen waxay tahay gabadha gaala hadday u xihan oo ay oo xabsigii ay ka fakato maxram ma haye meeshaana fadhinaa dhihimin la gaaladii qabay haddana mar kale waa ay intay ka cidgelayso tan saddexaad gabadhii maxram la socday awel maxramaa la socday maxramka ama waa la xidhay ama waa dhintay maxramka iyagoo safar ku wada jire ayaa maxramkii uun sabab kale la tagtay meesha fadhiisamee waa socee meeshii ay ka cidgeli karto dadkeed ugu dhawey aade la dhima meesha fadhi la meesha lafkeeda cadow ugu imaan kara saddexdaasaa maxram la-aan inoo ogoli hooya xagga jirtoon aadi lahaa iyo aabboon xagga jiraan soo salaami lahaa iyo hooya gobolkaas iga xanuunsan iyo xajkiiaan u socdaa iyo waxaasoo dhan kuu bannay mayda maxram la-aan ha isku lugoy waxaas xaajiyaada leeyahay maxram la-aan kuuguma bannaan fiihi xadiidka waxaa ku suganoo laga qaadanaa annahyu reebid alakiidu la adkeeyey wasajru reebid ashadiidu adag can safari baaliqati gabar qaangaara safarkeedaa la reebay biduuni zawjin sawjlaan ay safarto ow maxramin maxramlaan ay safarto waxaddu safari safarka intuu legi qaraynadan diyaaradan ku boodayna annagoo nusac aynu hawada kusii jireen nusac maahane hadday shan daqiiqa kusii jireen mar haddii waxa safar la yidhaha waa xaaraan Ah, diyaaradda baabuurka lugta waa isku mid ah, isku mid wey qaara waxay dhaheen ayroboorkan iga saara aabbaaba igeyna ayroboorka kalena ninkayga ii taaga inta dhexena dee kursigayga ku fadhiyaahoo haddee diyaaradda gudaheedii laguma kala dhuma karo maxaa iga hallaysan culammadu taasay ka hadlayen sheekh maxamed saalex cuthaymiin wuxuu yidhi waxaa dhici karta diyaaraddu inay hallowdo oo ayroboorkay ku socotay maana ayroboor kaleba ay u leexato waa dhacda Ah, waa dhacda ka tali gabadhii waxa weeyaan jeegga oodka casiateeye leheed ninkaygan u socdaa airbortka laga deji imisaa shayaaiin joogta airbortka ya aawey waxaad leed agga la ii taagayn diyaaradda wax kastaa ku imaan kara ah, yaa kuu sheegay in agga ka degayso marka marba haddii sharcigu diiday wax lama xeelanaysto lagama daba wareego ee horaa loo socdaa harcigaa la raaca harcigaa la raaca ee lagama daba wareego biduuni zawjin ayadoon zawjkii la socon inay safartaan loo diidaa ow maxramin amaan maxram la socon safarka intee xadkiisu yahay ma boqol kilomitra ma kontona ma laba kuna maya waa wixii safar la dhihi karo hebel algu aada waa safray khalaas waa qoftaas ceelasha qofka ka soo laban ama bakara ka soo labana guul aada waa safray ma la yidhaah khalaas waa iska aadi kartaa gabadha marka iyadoon maxram la socon meeshii aan haddii la weydiyo aawo heblaayo waa safartay oo maxrama laga rabo ilaahay aawe meeshaana ka soo adeegana makaaray ka soo laabeen kaaraanay ka soo adeegana xamarweynay aade ee eh, safar maaha taas maxaa waa safarta la dhihi soo maa marka safar maaha waa aadi kartaa marka laakiin meeshii haddii la weydi hebel waa safray khalaas maxramaa la rabaa marka ah. waa safaray soo maahan intaasi xada loola laabana wixii dadku ay safar u yaqaan waa safar xadkaa waa sidaas taasuu shiiku ku reebi rabaa wuxuu ku leeyahay safarka luqada kelimatu safar sheegi maydo xad sheegi me boqol kilomitr sheegime konton sheegime sharciguna ma dhihin intaasoo kilomitr sharciga markaan leeyahy waa aayad iyo xadiid ma dhihin iyo ijmaac intaasoo kilomitr gabadhu ma safri karto maxramlaan ma dhihin sharcigu muxuu yidhi wixii safar loo yaqaan marka maxaa lagu kala saaraa curfiga alcaadatu muxakama wixii loo yaqaano safar waa ka xaaran inay aado waxaan safar loo oqoonna waa aadi karta curfigaa lagu kala qaada qofka safraa dardaarma anu waa tegey ha la ogaado saasa la yeelo saadkiisuu qaadaa oo ambabaxaba dhaqaajina sooma waa kaas taa qof musaafira qofkaas wey qofka maxramka laga raba waxadu safari safarka xadkiisa lam tadbithu ma koobin luqatun luqadu oo xad uma samayn walaa shariicatun shareecaduna xad uma samayn hareecada waa aayadda xadiidka kitaab fiqiya inta ku aragto xad hadhiina waxaa loo leeyahy shareecadu uma samayn kitaab hebel ama dhigaaye ma aayadda xadiisu sheeg shareecada marka lagu leeyahy waa aayad iyo xadiis iyo ijmac famaraduhu meesha loo celinaa safarka markaa safarka la leeyahay maxram la'aan ma banaana famaraduhu meesha loo celinaa ila alcurfi waa caadada binaaan ayadoo lagu dhisaa cala alqaacidati alfiqiya qaacidada fiqiyada ashayriyati ee la caanbixiyey alcaadatu muxakama ee leeda caadada qaacidadaas alcaadatu caadadu muxakamatun waa mid ayada xaakim laga dhigo marka caadadaa loola laabana wixii dadku safar u yaqaanin waa safar waxaan dadku safar u aqoonna safar maaha alxadiiu haani waalaauun xadiiska soddon iyo labeeya haada maxalu warawaa muslimu warawaa muslimu imaam muslim wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sinfaani laba oo dadka ka ah. min ahli naari ahlu naarkay ka mid yihi laba nuuc sharciga islaamka cadaaladiisa waxaa ka mid a ah, ilaahay hebel hebela ahlu naara saas dadka ugama dhigo sida qaalibka axkaamta shareecada qaalibkeeda maxaa la leeyahay qofkii sifadaas laga helo waa ahlunaar adiga haddii laga helo ahlunaarka adaa noqona haddii hebel kale laga helo kiya noqona bal fiiriya xadiiskan marka qof kastoo muslim ha fiiriya xadiiska sinfaani laba nuuc min ahli naari ahlunaarkay ka mid yihi lam arahumaa ma aanan aragu nabigu yidhi aniga ma aanan arag macnaha waktigii nabiga ma joogin dadkaas waa dad gadaalka imaana haddayse joogaan qolada koowaad qowmun waa rag raggaasoo macam la jirkooda siyaaqun jeedalla ay ahaadeen waa rag jeedalla wata jeedalladaasoo ka adnaabilbaqari loda saymaheeda la mid loda saynteeda loda saynteedu say u eg tahay looda saynteedu qaybta hore waa yaryartay afkana waa u buuranta soo maa weyn buuran waa ural marka buuran ay wataan garuuna oo buurbuuran ay wataan oo madax buuran taasay wataan marka jeedalladaasoo ka adnaabil baqari looda saymaheedoo kalea waa ulo oo madaxa u buuran waa yadribuuna ulahaas yadribuuna xaalay ku garaacayaan ulahaas yadribuuna xaalay ku garaacayaan bihaa ulahaas annaasa dadka jeedaladaasay dadka ku garacay buraray wataan dadkay ku diraan waxay yidhahdeen culamada muslimiintu waa ciidamada aalimiinta ah waa ciidamada dulmiga dadka ku dila maaha kuwa cadaaladda wax ku dila laakiin kuwa gardarada wax ku dilay tilmaama xadiiku sooma jeed buraray iska wataan iska garaacay dadka ah, kuwaas wey nuuca labaad waa kuwana nuuca labaad waa nisaaun waa dumar kaasiyaatun oo dhar wata caariyaatun oo qaaqaawan nuuca labaado ahlu naarkaa waa dumar dharna wata qaawan dharay wataan laakiin dharkii dhar cawrada asturaaya maaha iriy dharay wataan laakiin dharkii dhar cawrada asturaaya maaha gabadhii dharaan watahay leeda jirkii qaybay qarina qaybna waa muujina waxaa dhacda inta kale intay jalbaab kusii daydo inay luga gabadhaasoo jirkeedii qaybuma muuqato sow qaybuna ma qarsoona nabiguna sowma dhihin gabadha dharna wadata qaawana waa ahlunaar haye gabadhaas arkay ka aade marka luguhiya u bannaan luguhiya u bannaan saas darteeda nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam gabadhii faatima binti rasuulilahi aheed nabigu waa u taakay jira ciribtunta saas taaka uga saar uu dhihi jiray waa kaasa jilbaabka sharciga taako waa inay ciribta kasii sii si gabadha markay u socotaan cagteeda xataa u muuqan marnaba haddii marka cagahaagi muuqdaan markaad mood ama gacmahaagi muuqdaan hadde gabadhaasu gabar xijaaban ma ahan dhar waa wadataa waana qaawanta dadka marka reeraha ahlunaarkay ka midta gabadhaasu de haddee surku kuu bannaanya iska badda kuwa ayagoo surkoodu bannaanyo dhegdhegahoodii muuqdaano waxa weeyaan iska socda kuwaas haddee warkood baddaa ama tafta koru sida soo uma tafta korow sidina sii marada dhulka gujiid yaa naaru ku cunayn waxaa la mid ah dhar ay wadata jirkii oo dhan waa daboosha laakiin dharku waa jilicsayn cawradii qarima dhar waa wadata gabadhi oo maro waa saaranta waana qaawanto cawradiiyaa muuta labadaas nuucuu noo sheegi doona shara waxaa naarta gela wa nisaan waa dumar kaasiyaatun dhar wata caariyatun qaqaawana mumilaatun dadka ayagu baadiyeeyo dadka diinta ka leexiya maailaatun ayaguna leexday gabadha iyadoo qaawan markay baxdo ragga waa fidnaynaya dumarkana waa fidnaynaya ragga waa fidnaynaya qownaanteedaana la arka markaasaa lagu fidnooba dumarkana waa fidnaynayaho gabdhaha waxay leedaha nuucaasa hadda loo labistaa labiskaasaa socda ee qaabkaas u socda waa laga tegay wixii hore waa ku dayanayaan gabdhihii kale marka gabdhihiina waa fidnaynaya raggiina waa fidnaynaya ayadu waa fidnowday oo diinka alle waa ka leexata dariiqii jannada waa ka dadkii kalena waa fidnayn markaasuu wuxuu nabigu yidhi mumilaatun ayagu waa leexiyaan dadka maailaatun ayaguna waa leexdeen ru'uusuhunna madaxyaalkoodu ka asnimati lbukti lmaaila ru'uusuhunna madaxyaalkoodu ka asnimati albukti geela kulusyaalkoodoo kale weeye geela almaailati leexada leh geela kursku dhinac u jalleeco saasaad moodaa tinta waxaad rabay gadaal ay u riteen samay maayaana kuwana waa fidnaysayn koray u taagaay markaasay se u taagayan saas u leexinaan ah, maryay ku duubaayaan balaayo balaa iska dhigaan madax weyn oo tin weyn ah, waxaysan ahayna dadka u tusa dadkii fidnaynaa marka madaxooda rati leexa lahadmo geel leexal nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yadkhulna aljannata jannada ilaahay nuucaasu ma gabdhaha sidaas jirkooda qaybu muuqato qaybuna qarsoon tahay ama dharka jilicsan wataa jannada alle ma galaan walaa yejidna riixaa carafteedana ma helaan carafteeda xataa heli wa ina riixaa jannada carafteedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada intaas iyo intaas meel loo socdo meel fog a laga helaa marka u dhowaamaayaan janno inay galaan iska badaayo de nin kastoo muslim ah waajib waxaa ku ah inuu dariiqaas naarta gabdhaha u dhalay ka fogeeyo xaasaskiisa ka ilaaliyo eeladiisa uga digo kuwuu mas-uulka ka yahay uga digo dadka uu waxbarayana uga digo rawaahu muslimaa wariyey raqamka qaala aimaam nawowi wuxuu yidhi raximahullah tacaala fii sharxi hada alxadiisi markuu sharxayey wa qiila waxaa la yidhi gabdha dhar watoo qaaqaawanu sharxa wa qiila waxaa layidhi macnaahu macnihiisu waxa weya tasturu gabadhu waxay qarinee bacda badaniha jirkeeda qayb ka mid ah wa tagshifu waa bannaynee bacdahu jirkii gobol ka mid ah idhaaran muujin ay muujinaydo bixaali xaalkeeda iyo wanaxwi wax la mid ah. jirkaaga qaybka haddaad muujido sifadaanaad qaadato wa qiila waxaa layidhi macnaahu macnihiisu waxa weye talbasu way xidhanee awban maro raqiiqan jilicsan maradaasoo yasifu tilmaama lowna badanaya jirkeeda midabkiisa mara wax laga arki karo jilicsanay qaadaneen gabadhii mara jilicsan qaadatoo ku baxdaana ayaduna sifadaa naartay soo geleen وأmا mاalat gabdha leexday faqiila waxa hi macnaahu can طaacatilahi طaacadii allay ka leexdeen iyo وamaa shaygii yalزamuhuna waajibka uu ku ahaa xifduhuna inay ilaaliyaan mumilaatun ay yucalimna iyo wamaa yalزamuhuna wuxuu waajib ku yahay xifdu inay ilaaliyaan mumilaatun mumilaatun ay yucalimna waxay barayaan hayrahuna gabdhaha kaleoo qayrkood ah Ah, yucallimna waxay barayaan hayrahuna gabdhaha iyaga kayrkood ah ficlahuna ficilkooda almadmuuma oo la ceebeeyey ficilkan xun oo qaabkan labiskaa ah, gabdhihii kaley barayaan oo uga dayana ah, gabdhihii kaley barayaan waqiila waxaa la yidhi maailaatu waa ducaatun calaa abwaabi jahanama sida kuwa maarata tabeelayaalka gabdhaha ku dhejiyey dharka kafiifka inta u geliyey waa ducaad ducaad wey dadkiiay gabdhihiiay ugu yeerayaan qaabkan inay u labistaan naaray ugu yeerayeen gabdhihi ah, gabdhihiina garaadkoodii waxaa la rabay inuu kodco oo yidhaahdaan war hana fidnayn annaga iyo gabar gaalaha isu labis maahin laakiin tabeelahani ka fiire ciidda maro kaleba uma rabta gabadheedu ka waran masaajidka in laga hagaal rabay gabadha muslimadda oo ay masjidka xukunka ka qaadato dharka ay soo gadaydo labiska ay qaadaydo kay carruurta u gadaydo laakiin tabeelayaalkay ka qaadeen iyo ka war xayisiiska ganacsatada ay ka qaadanaen xukunka ah waa allow hana fidnayn wa qiila waxaa la yidhi maacilaatun waa kuwa leexday yamshiina waa soconayaan mutabakhtiratin xaalay faajeertamayaan maacilaatun waxaa soo gelaa gabdhaha markay soconayaan isjejebinaya waa faajeerta mumilaatun xaalay leexleexinayaan liaktaafiina garbahooda garbahooday leexleexinayaan markay soconayaan saasna waa lagu fasira wa qiila waxaa la yamshidna waxay u shanlaysanayaan almishyata qaab shanlaysiga waa masalulhay-a qaab shanlaysiga almaa'ilata leexatay wahiya qaab shanlaysigaasu mishdad mishdatulbaqaaya gabdhihii zaanigaadka aha qaabkay u shanlaysan jireen wey mumilaatuna waxaa loola jeedaa yumashidna way u shanlaynayaan kayrahuna gabdhaha kayrkooda tilka almishyata qaab shanlaysigaas qaabkaas gaalada u shallaysan jirtay ay leeyihin kaalaan tinta kuugu shanleey ayaguna qaabkaasay u shanlaysanaya wa macnaa ru'uusuhunna madaxyaalkoodu kaasnimati lbukti waxaa loola jeedaa an yukabirnahaa inay weyneeyaan tinta madaxay weynaynayaan maryo iyo calalo iyo waxbay ku duubayaan waay madaxweyn iyo tin weyn inay leedahay iska dhigin waxaan ilaahayba siinay ku faane waxay rabtaa inay rag ku qalado an yukabirnahaa waa inay weyneeyaan wa yucadibnahaa ay weyneeyaan maxay ku weynaynayaan bilafdi imaamatin imaamaday ku duubayan ow isaabatin caladay ku duubayan ow naxwiga wax lamida maryaa hoos uga jire waxbay ku duuduubayaan waxyaalo badanay dhexda ka gelinayaan tinta waxaasaa marka wax weyn ka dhiga markaasi madax weyn yeelanay iyo tin weyn silaasama madax yartayaan lagu dhinaan waa tin yar xadiidka xukunka laga qaadanaya fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu in layska reebo can lubsi marati marka waa xaaraan gabadhu inay tinta markay shalayno kor u taagto ama dhinac u leexido waa xaaraan fii xadiidka waxaa ku sugan annahyu iyadoo laska in layska reebayo annahyu reebid can lubsi lmarati haweeneydu inay xirataa laga reeba athawba mara araqiiqa jilicsan maradaasu alwaasifa tilmaama lowna jismiga jirkeeda midabkiisa iyo wa idhaarihaa inay muujido fii hay-ata qaabkeeda bimaa shay lam yamnaxha allaahu aan allaba siin jacala alla wad sameey tin aan alla siinay inay leedahay iska dhigin haaratan xaal ay ku kadinaydo ku qaldaydo bihi tintaas annaasa dadka oo ay ka dhigaydo inay saasu tin weyn waqad qaala rasuululahi rasuulka allena wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam almutashaabicu qofka isku dherjiya bimaa shay lam yucda aan la siin ka laabisi fawgeey zuurin laba maroo beena qof xidhanoo lamidi waxaan allaba siin qofka iska dhiga inuu Ah, waxaan allaba siin gabdhaha gabala waxaysan lahayn ayay qaadanaya arooska iyo marka la aadaa gabadhan daab ka cariyeyso tanka ka cariyeyso waa laysku raraa mid kalaa lagu dhibi rabaa ah, gabadhan gabadha lala qabaa ama mid kaleeto deris ama mid kaleeto miskiina waxaasay rabtaa inay u aragtay ay ku carageli gabadha nuucaasa waxay la mid tahay laba maro oo beena gabarh sideeto ah, laba maroo beena ilaa waaba been waxay sideetay sooma waana dembi weyn waay kitaab horena waa ku akrinay masladaas kitaabkii alarbacuun anasa-i muhimka ah alxadiiu haali waalaauun xadiiska soddon iyo saddexeeya haada maxaluh warawa axmedu imaam axmed wuxuu ka wari can usaamata bni zayd radia allahu canhuma qaal kasaani wuxuu isiiyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qubdiyatan mare oo masar lagu sameeyey nabiga wuxuu sameeyey mara masar lagu soo sameeyey uu siiyey qubdiya oo qibdiya loo nisbeeyey maradaasoo kafiifatan oo qiro weyn oo jurmi weyn oo aan kafiif ahayn maradaasoo kaanad ka mid aheed mimaa dha mimaa ashyaadii ahdaaha uu nabiga u soo hadiyeeyey dixyatlkalbi dixyatulkalbi waxyaalihii uu nabiga u soo hadiyeeyey maradaasoo kaanad ka mid ahaatay mimaa kii ahdaahaa uu soo hadiyeeyey dixyatulkelbi nabigays yaho maradan qaado fa kasawtuhaa imra'atii xaaskaygiian sii xaaskaygi inta siiyaysi taas maxay ku tusee marada dunteeda lama kala laha ee waxaa la kala leeyahay qaabka loo xirto ah, mara dunteeda la kala leeyahay hal maraa ka jirta ah, maradaas maxay leh mara oo raggii dumarku kala oo dumarku keligood leeyihiin rag qaada karin dunteedaba hal maraa ka jirto eh, waaa waficanta kordhe xariirta jazaka allahu khayr maasha allah xariirta wey mara kale ma jirto ah, marada xariirtaa rag ma qaada laakiin dharka kale maradaan hadda adag ma ujeedaa waxaa bannaan ninkaanu inuu ka tosho shaati ninkaanuna qamiis gabadhaanuna jilbaad marada dunteeda lama kala laha hadda iiri xadiidkaana kutusa nabigu usaamo marada waa siiye wuxuu yidhi qaado asagu inuu xirturay usaamana xaaskiisuu siiye ah, nabigu ma dhihi marada ragaa lahaaye haad xaaska u siiya ee xaasku waxay u xihanayan sidaa dumarku u xirtaan ninkuna wuxuu u xihana sidaa raggu u xirtaan ah, marka marka la leeyahay rag iyo dumarku iyo isku ekaan waxaa la diida qaabka loo xihanayo adiga sida jalbaabka in usoo xirata xaaraanay kaata ah, gabadhana surwaal shaati inta isku taagta ka war malcuunad mac la qabto ama qamiisa isku taag xaajiya iska dhig qamiis iyo cimaamada isku taagta waa gabar malcuunadoo nacal la qabta uma banaan ninkii ay nafsareed isku taagay waa nin nacal qaba malcuun waxaa la rabaa inaa labada dhinac isku ekaan laakiin marada dunteeda lama kala laha lama kala laha marka maradii usaamo wuxuuba siiyey xaaskiisii fakasawtuha waxaan siiyey imraati xaaskaygii faqaala lii rasuululahi rasuulka alla igu yidhi sala allahu calay wasalam maa laka maxaa kuu sugnaaday usaamow lam talbas xaalaadan xidhan alqubdiyata mar haddii qubdiyada ahayd ma aadan soo xidhana xaa kugu dhacay had adugu soo xidhan weyday qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka allow kasawtuha waxaan siiyey imraatii xaaskaygii iiri marka asagu waa xidho kari nabigu wuxuu siiyey inuu soo xidho haddana xaaskuu siiyey nabigu ma dhin xaas xaas xaad u siiday ragaa lahaayo maxaa yeelay xaaska waxay u soo xidhanay sidii dumarku xidhan jireen maradaana dunteeda lama kalaba faqaala lii rasullahi maxalushaahidki waa kana xadiiska loo keenay fiiriya waa soo socda maxalushaahidka loo keenay waxay tahay awal xijaabka xadiiska hore maxaan soo ogaanay haddii jirka qaybu munqato xijaab maaha naaraa lagu gela maxaan kaloo soo ogaanay hadduu kafiif yahay xijaab maaha xadiidkan wuxuu u keenay mas'alo kale waa maxay maradii jirkii oo dhan waa daboosho mana ahan maro jilicsan laakiin jirkii ku dheganta xijaab maahan iyaduna saas u keenay xadiiskan fiiriya haday maradu jirka ku dhegantay gabadhaas ma xijaabin mara ka waasacsanaa la raba ah. ka waasacsan fiiriya marka faqaala lii rasuullah markaan idhi xaaska yeesiyaa nabigu yidhi hadda mara ha ka hoos marsato yaysan ku dhegine mara ha ka hoos marsato ilaa hal mar hadday tahay dabaysha dhag kugu sii karto soo maa faqaala lii rasuululahi wuxuu igu yidhi sala allahu gabadha camar faltajcal ha yeesho taxtaa marada hoosteeda khilaalatan mara hoosaad hilaaladu waa shicaarka waa marada hoos laga qaado maradaas kore maraha ka hoos marin si aysan mid baan kore inta ugu dhegto gabadha jirkeeda u muuqan sooma jeedin nabigu waa kana sababta uu ka cabsaday waa kana innii aniga akhaafu waxaan ka baqaa an tasifa inay tilmaanto xajma cidaamiha gabadha lafaheeda jurmigooda iyo xajmigooda gabadha inay lafaheedii xajmigooda ama jurmigoodii ay muujido maradu ilaa mare keligeed hadday toddobayba ku dhejido xibin xibinay u muuqeen gabadha jirkeeda ah, maradi waa adagta laakiin xibintii sawire marka taas maxay ku tustay goonooyinka talyaaniga gabdhaha sita ee saas u dabran ee ku dhegan xijaab ma wataan wixii nabigu ka cabsaday sooma tii nabigu ka cabsanayey taasaa ku dhacday gabadha waa inay jirka ka fog tahay marada rawaahu xadiidka axmed ayaa wariyey fi lmusnadi musnadku ku wariyey raqamka labaatan iyo kow toddoba boqol siddeetan iyo lix labaatan iyo kow kun toddoba boqol siddeetan iyo lix wa huwa xadiidun xasan waa xadiis xasan ku ah bimajmuuci duruqi duruqdiisa marka la aruuriyo alqubdiyatu athawbu waa maro min hiyaabi misra masar dharkeeda ka mid a ah, raqiiqatun oo jecsan baydaau cad wa kaanad wa kaannahu waxaad moodaa mansuubun in loo nisbeeyey ila alqibdi wahum qibdiguna ahlu misra waa misr dardega wadamuqaafi qaafka la godo layidhi qubudiya min taqyiiri nisabi nisbada waxyaalaha ay bedeshay ka mid tahy oo xarakada ay bedeshay haadaa kanu fi iyaabi waa dharka marka dharka laga hadlaa aa laydhaha qubudiya wa amaa fi naasi dadka marka loo nisbaynaa masar waxaa la leeyaha faqibdiyun bilkasri kadaa sidaasaa ku sugan fi nihaaya libni casiir wlqilaala ilaalaxaa la ydhaha wlqilaalatu qilaaladu shicaaru waa maro taxta hawbi marada ka hoosayda kadaa sidaasaa ku sugan fii qaamuusi اmuxiiq lilfayruus abaadi fi xadiii xukunka xadiidka laga qaadanaa fi lxadiii xadiidka waxaa ku sugan annahyu reebid can lubsi اlmar'ati haweenaydu inay xirataa laga reebaa athawba mara alwaasifa tilmaamaa xajma cidaamiha lafaheeda jurmigooda lafihii xibin mara ku dhegan haba adkaato hadday qaadato mara oo xibnihii ka muuqanayaan oo gabdhihii xibnaheedii ka muuqanayaan waa gabar qaawan walfarqu farqiga oo udhexeeya bayna haadaa xadiidkan iyo waladii xadiidkii qabla hortiisa ku sugnaa huwa farqiga an almadkuura xukunkii lagu sheegay filxadiidi xadiidkii alladii xadiidkii qabla haadaa kan ka horreeyey kaana wuxuu ahaa sawban mare raqiiqan jilicsan maradoo yasifu tilmaama lowna jasadilmar'a gabadha jirkeeda midabkeeda wa basharatiha iyo maqaarkeedii laga arkaa oo ishuu ka gudbaydo wlmadkuura xukunka lagu sheegay fii hada alxadiii fawqun waa maro kaiifun jir oo qiro weyn fawqun waa maro kafiifun oo qiro oo laa yashifu aan ishu ka gudbayn ilaa annahu laakiin yasifu wuxuu tilmaamaa xajma alcidaami lafaha jurmigoodii xibinxibinu jirki u muuqana falaa yajuusu uma bannaana lilmar'ati haweenayda an takhruja inay ku baxdo bihimaa labadaas maro maro kafiif ah iyo maro adag laakiin jidhka ku dhegan labadaba uma banaano alxadiiu raabic waalaauun xadiiska soddon iyo afreeya haadaa maxalu warawa lbukhaariy imaam lbukhaari wuxuu ka wariyey can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaal lacana rasuululahi rasuulka ilaahay baa lacnaday sala allahu calayh wasalam almutashabbihiina ragga isku ekaysiiya min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin binisaai dumarka ragga dumarka isku ekaysiiya sida dumarka u naclaqabe wey malcuun wey ah, dahabu xirana surku gashana dahabu xirana waa naclaqabe ah, garkiyu xiira markaasaan gabar iyo asagii lakala oqon habar iyo asagii lama kala yaab naclaqabe wey dumar isku ekeysa ah, labe haddii garkan waa calaamaddii lagu kala yiqiin sooma han la yaab qisa nin macallin ii sheeg macallin dugsi meel meeshaas ku hayo qisa u ii sheegaan aada la yaab oday sheeg iyo habar hooyo shay oo meel wada degan garkii xir hooyaduna uusan gar lahayn moogta caruurtii marka ardadaha waa kala aqoon marka midkaan odag garka xiranay waxay moodeen hooyada waa caruurtii meesha maray markaasay yidhahdeen ayey ayda markaas wuxuu yidhi dhagax qaato caruurta isagoo eryey uu ii keenay oo cayrinay warkaar warkaar war maxaa dhacay war maxaa dhacay warkaar markaasuu idabdaray waa ifaduulinaya maxaa dhacayana kugu feli waxay leeyihin ayey waxaan waryaa wada darinti maxaa ayey u leedihiin ninka odaga waxayna maclin waa kala garo weyn sidaas u gafuur muxsan yahay ayadii marka asagan kala garo weyn ee annaga faduulba nagama ahayn kumala marka yaa sharta ka shaqeeyey waxaa ka shaqeeya calaamadii rabbi u sameeyey qofka suuliyey soo ma ha asagaa sharta ka shaqeey ha carruurta masaakiinta dugsilada meesha iska maraag marka biyo may weydiisa ayeeyo biyona si wax saasa yidhi Ah, ilow ayaman waa ugowi marka waa nooc marka ilaahi weynaaya kala duway waa isku ekaysiina bal fiir darkiiu xiira darkiiu xiira waa idabdar marka waa nacalaqabe ragga isku ekaysiya dumar ama sida gabadhiiu jalbaab qaadanay iyo dhashareed waa nacalaqabe waxaa kaloo nabigu lacnaday wlmutashabihaati dumarka isku ekaysiya min anisaa dumarka xaalay ka mid yihiin birijaali ragga dumarka ragga isku ekaysiya waa nacalaqabayaal gabadha hadday surwaal iyo shaati isku taagto nacalla qabtow qamiisa isku taagtay iyo cimaamad waa nacalla qabto macawiis iyo shaati isku taagto waa nacalla qabto malcuunad wey naxariis alle ka dheeray surwaalka hadda jira surwaalkaa jira malcuuniin wey rawaahu bukhaari xadiidka wariyey raqamka an kun sideed boqol sideean iyo an qaala axaafi xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi raximah اllah fii fatxi اlbaari qaala dabariyu wuxuu yidhi almacnaa macnuhu wuxuu yahay laa yajuusu uma bannaana lirijaali ragga atashabuhu inay isku ekaysiyaan binisaai dumarka fi libaasi dharka waziinati quruxda dahab inay xirato inuu xirto sida haweenaydu waxyaalaha laysku qurxiyo allatii quruxda taktasu gaarka ku ah binisaai dumarka walaal cagsu dabagedisna ma bannaana cagsigu waa maxay waa in dumarku ay ragga isku ekaysiyaan qultu waxaan leeyahay shiiku wakadaa sidaasaa ku wakadaa sidaasoo kale xukunka ad walxukmu xukunku kadaa saasuu ahaaday filkalaami hadalka oo ragga lama ogola sida dumarka inay u hadlaan hadalka ilaahay qofka siduu u abuuray waa inuu u hadla waxaan la ogolayna waxay tahay hadalaa ilaahay u abuuray hadalkiisi inta bedelo ninkii uu dumar siiis u hadla ama gabadhii hadalkii ilaahay u abuuray inta bedesho inay sida raggi u hadasho waa waxa wakadaa sidaasoo kale xukunku haba filkalaami hadalka walmashi socodkana waa saas socodka dumarku qaab u socdaan ragguna qaab waxaa xaaraana gabadhu inay nin iska dhigto markay socoto sidii ilahay u abuuray inuu socotaa waxaa xaaraana ninku inuu dumar isku ekaysiyo markuu socdo waa xaaraan inuu isagii dhammaaba isbedelo haweeney iska dhigo ta dhakhtartagoo yidha dumar ha layga dhigo de kaas waa mid shaydaannimada u qaystay mogta ah, kaas shaydaannimadiisu waa weyntahay taas waa weynaada warkiisa isku ekaysiinta eedaynteeda bilkalaami hadal layskugu ekaysiiyo iyo walmashii socod fa muqtasun waa mid lagu gaar yeelay biman qofkii facala sameeya daalika arrinkaas camdan waa qofkii asagu kas u sameeya laakiin hadalkiisaaba ilaahay sidaan u abuuray hadal yaryar la dhihi maayo hadalkaas hadal dumar u egay waa yaryarya la dhihi maayo ilaha u abuuray kaasu dhib ma ama gabadhan hadalkeeda hadal nin u sidaaba alla u abuuray la dhihi maayo hadalkaas xuulo waaweyn dambiibaasa la dhihima waxa la diidaa waa wax qofku asagu iska doondoonay waa socodka iyo hadalka الحديث الخامس والثلاثون حديث كصدن يشنية هذا محله وروى وروى البخاري البخاري وهو كوري عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه عبد الله بن عباس سمع النبي النبي مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه لا يخلون يوصل لك لنقون رجل نين بامرأة هويني نين يوسن هويني masladaas fiiriya maxaa la yidhaha khalwa waxaa la yidhaha ninka iyo gabadhu inay wada joogaan meel aan qof kale u jeedin waa intaas labadoodiba meel jooga ajnabiga kale yihin qof kalena uma jeedo qofkana laga hadla waa qof qaangaara ah. caruur yanoo laga xishoona mayo khalwo waasa day guri iskula jireen day gaari iskula jireen hadday duur cidla isla joogaan kulli waa khalwo labadoodu meel inay joogaan cid kale oo qaangaaruna aysan arkaynin taasaa waxaa la idhahdaa khalwo waa xaaraan mar لا yakhluwana yuusan la kali noqon rajulu nin bimra'atin haweeney walaa tusaafiranna yaysan safrin imra'atun haweeney ilaa walxaal ma aha la jirkeeda maxramun uu yahay maahan fiiriya xajka xataa lama ogolo gabadhu inay aaddo iyadoon maxram la socon faqaala rajulu ninaa faqaama rajulu ninaa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo uktutibtu aniga waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada duulaanka hebel hebel ah oo gaalo heblo loo duulaayo a ah, aniga laygu daray ciidankaas halkaasa aniga laygu qoray wamrati ah, wa kharajat way baxday imraatii xaaskaygii xaajatan xalay xaj aaday haweentiina xaja u socota fiiri waa laba cibaado sooma kanuna jihaad fii sabiillahi aad ayaduna rugni min arkaa islaam nabigu madhi iska laruureen dhib ma leh dhib ma lehe marba haddii xaj ay u socoto muslimiin badanay iskala socotaa gabdha fiqaadahay la socotaa lagu kalsoon yahay dhib ma leh hadda waxay la xajineen waa gabdhihii saxaabada iyo nimankii saxaabada adiguna camal weyn oo socota jihaadee dhib male daruuro waay ma dhihi nabigu wuxuu yidhi ka joog jihaadka raac firiya hadda waxaa laga soo laga soo celiyey waa maxay waa jihaad fii sabiililah ah, ilaahay acmaasha lagu dhawaada kuwa ugu fadliga badan kaasaa nabigu ka celi oo yidhi raac haweentaa oo la xaj ka war maantana waxa weeyaan nin ganacsadaa inta dubay fariisto islaanta leeyahay marna sii soco marna soo soco xagga iyagu ama dubay ama wuxuu u fariisanaa nairobi war warmaa soo doonta waba fursadaa idhaafay waa fursad adduun uu wuxuu rabaa qiil inuu ka dhigto marra gabal su-aalu weydiina wle shiikoo xoogaa meesha hawlaa isku markay aadana waxba iga baxsanaya marka diyaaradda haddaan soo saarto ka warran u leey war jihaad fii sabiillahi nabigu ka reebay sal la ala ka war jihaad fii sabiillahi nabigu ka reebay say kuugu bannaanaan adigu nabigu wuxuu ku yidhi idhab taag faqaala nabigu wuxu yidhi idhab taag faxuja xaji maca mra'atik haweentaada la jirkeeda xaj rawaah bukhaariyaa wariyey saddex kun iyo lix xadiiska axkaamta laga qaadana fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu in la iska reebay can khalwati rajuli ninku inuu la kali noqdo bilmar'ati haweeney waa la iska reebay waa xaaraan walmar'ati haweeney inay la kali noqoto birajuli xaaraan wey liannahaa khalwada isla kali noqoshada miftaaxun waa fure firahaas furahaasoo lilfaaxishati zinada u sugnaaday nabiga xadiis kale ku leeyay markay labadoodu isla kali noqdaan shaydaana shirkaas ka soo qaybgala oo saddex ku noqo markaasuu isku qalqaalina ah, shir shaydaan waa yeelka yahay ah, shaydaana waa yeelka noqonay marka waa waa furihii wiil iyo gabar qol iskula jira meel cidlaan loo jeedin luuq iskula jira gaari hoosta ka xirtay maryaduhu waxa weeyaan madow yihiin loo jeedin meeshaas waxa weeyaan shir shaydaan uu guddoomiye ka yahay shir guddoon ka yahay zinadiyaa loo dhowaaday waqad qaala allahu tacaala ilaahna wuxuu yidhi walaa taqrabu zinaa zinada u dhowaanina ha u dhow ha zinaysanina laba dhihinatay ha u dhowaanina macnaheedu waa maxayn sababtii keeni laheyd baa ka fogaada ha u dhowaanina innahu zinadu kaana wuxuu ahday faaxishatan mid foolxun wasaa'a waana xumaaday sabiilan xagga wada ahaan wadda xun wey falaa taqlu lmar'atu haweenaydu la kali noqon mee haween albaaliqatu qaangaar ah hayra maxramiha maxramkeedii qof aan ahayn fii jamiici xaalaati xaaladaheed oo dhan uma bannaana xaalad gaaraho khatara musiibadu ka timaaduu kuu sheega wa khusuusan gaar ahaan faltajtanib ha ka fogaato canhaa khalwada gabadhu khalwada ha ka fogaato cinda khidbati rijaali raggu markay soo doonaan iyaha gabadha gabadha marka nin guur ka soo doono waa mararkay ugu khatarsantaha sheekan lena waa sheekaysana laleeya sida loo wado loo wado loo wado loo wado aa musiiba dhacayda meeshii marka farxad iyo guur iyo aroos la rajaynayey marka caloosha bele buuxido markaas asna ka horgufanay uu leeya ambah dambele ku samey mid kalena balow ku samayn doona igawa hadhowna waxaa ishudhan iyadoo booyayda iyo qaraabadeedii oo muruga usoo hoyatay gabadhii guurka iyo qayrka laga sugayey oo wacl caloosha ku xambaarsan soo ma jeedin imise maalin walbana soo marta way qabaa ay hadhow leedahay war kuma qabay war nigata markhaati ma hayda adee ma hayo walaweyn geey war walaweyn ma geey ma geey adeer ma taqaan shii lagu geeye ma aqaan maandha markhaatiyaalku ma aqaan ma aqaan wareer adigu ilahay ka cabso ma ruma maya allan ka cabsaa beenaale waa gabadha haye kitaab naf iyadoo ilintu ka socota calooshu buuxda aabeed wadan hooyadeeda wadan walaalkeeda wadan abtigeeda wadan imisa maalin walba adkeeda waxaasoo dhan maxaa keenaya khalwada haddaysan isku soo dhowaan ma dhici lahayn maya shirka waa yeelka uu ka yahay shaydaanku way balaayadu wa khusuusan gaar ahaan faltajtaniba ka fogaato gabadhu canhaa khalwada inay nin la kali noqoto cinda khidbati rijaali raggu markay doonayaan iyaha gabadha wa dalabihim markay ka dalbayaan minhaa gabadha azawaaja guur fa kaiira ma in badan tutasaahalu waa la fudaystaa alkhalwatu isla kali noqoshada fii haadi lxaalati xaaladaas wiilkuu gabadhu guur ka raba waa la sheekaysaa qaaraba qol iskula xihay watanshau waxaa ka dhasha minhaa khalwada alfaaxishatu zinu wayanqalibu zawaaju guurkii wuxuu isku bedelaa guurkii alma'muunu oo la rajaynayey ilaa zinan zino iyo wakhaybatin hoog iyo shanlayto wuu isku bedelaa wixii la sugayo wallahu subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed